qabin bay meesha ka qaadaan mawduuca isha oo waxaan rajaynayaa inaydan meesha ka tegin idinkoo le waana la ilaystay oo labolabo hebel baa elaystay kan baa ila fadhiyey cimaamadeedu elaystay kabahayguu elaystay oo meesha dhanba ay isu rogto cudur kale iyo waswaas kale laakiin waxay ila tahay haddii nusuusta si fiican loo dhuuxo in wax fara badan la fahmaya biidn illahi subxaanah wa tacaala ujeeddada kelimaddan laga leeyahayaa waxay tahay in la saxo caqiidada maxaa yeele waxaa jira caqaa'id fara badan oo khaldan oo ku beegan mawduuca la xidhiira isha iyo marka laga hadlayo waxaa la siiyey xajmi ka ballaaran inta ay mutaysato dad fara badanna dariishadayda kala baxeen iyagoo iska indha saabay amaba dafiray nusuustan tirada badan ee ciiddaa ka badan ee iyadu ku soo aroortay inay ka hadashaa isha iyo sidii dadka loo dawayn lahaa sidaa darteed waxaa kaloon ugu talagalnay in aan muujinno maxaa sugan can rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam maxaanaan sugnayn mawduuc ama mawduuc albaabkiisu iska furan yahaybaa oo qof kastaba sida uu doono uu ka yeeli karo mise waa mawduuc dawaabidiisa leh leh halbeegiisa leh leh miisaankiisa wax lagu beegi lahaa leh taabaan u baahannahay inaan fahmno biidni illahi subxaana wa tacaala luqada carabiga ah kelimad cayn oo isha ah qofka markii isha ay ku dhacdo waxaa lagu magacaabaa maciin ama macyuun qofka dadka ilaysana waxaa lagu magacaabaa caayin ama micyaan ama cayuun intaba way yidhaahdaan waxaa kaloo suurtagala inaad ku aragtaan kutubta culummada ay qoreen annafs iyadoo la leeyahay naf marka la tilmaamona waxaa loola jeedi karaa ama macnaheedu wuxuu noqon karaa ishana waa lagu magacaabi karaa mawduuca kan waa mawduuc aad iyo u taabanaya masaa-isha la xiriirta alqada walqadar allah subxaanah wa tacaala waxa uu qadaray waxa uu u jaangooyey khalaa'iqdiisa mawduuc taabanaya masaa'il alqada waalqadar mar haddii uu mawduuca uu yahay masaa'il qadaa walqadar waa mawduuc marka laga hadlayo si fiijigan ama si taxadar uu ku jiro in loo taato marka u baahan way biidn illahi subxaana wa tacaala iyadoo arrinkuu sidaa yahay haddana kooxihii kala duunaa ee muslimiinta ee firaqdii kala duuneeda muslimiinta ee caqaa'idda waxyaabo fara badan ku kala tagsanaana qolo walbaba meel bay kala dhacda mawduuca annagana waxaan ku gaabsan doonaa biidn illahi subxaana wa tacaala madhabu ahli الsunnati waاljamaca iyo manhajka ahli sunna waljamaca waxa uu ku salaysan yahay iyo waxaay u yaqaanaan il maxaa lagu magacaabaa nusuustana meeshu markuu ka taagan yahay dad fara badan baa waxay diideen ishu inay sabab noqon karto oo waxay leeyihiin waxa kanu marka ay dhacayaan ilaahay subxaana wa tacaala uunbaa socosiye laakiin ishu sabab ma noqon karto fii xiin madhab waljamaca uu qabo ishu waa sabab laakiin sababtaasu ma fuli karto haddii ilaahay jaangooyntiisa iyo qadartiisa meesha aanay ku jirin allah subxaanah wa tacaala ayaa fulinaya iraadadiisa iyo doonistiisana shayga waa uu ku duraysanayaa laakiin ishu sabab bay u noqon kartaa qofkii in markaa ay uu ku yimaada dhib iyo wixii la mida dabcan meesha marka waxaan diidannahay madhabka lagu magacaabo almuctazila oo iyagu aaminsan oo leh waxa kanoo wax psychological problem wax la xiriira way nafsi weeye sida maalan qofka markuu dhulka uu ku socdo aadi buu u socon karaa laakiin haddaad tidhaahdo hawada ama ah meesha maaragta dul mar wuxuu iska dhaadhicinaya waa dhici doontaa mar haddii maskaxdiisa ammaankiisa uu soo gala waa dhici doontaan waxay u badan tahay inuu dhaco saas darteed waxay leeyihiin isku soo duuduba wax nafsiya shaqo markaa kuma laha qolada kalena waxay leeyihin maya waxa kanu ma aragtay sabab iyo asbaab laakiin waxaan leenahay sida ibnu lqayim aljawsiya fii zaadi almacaad iyo in fara badanoo culimmada ka mida nusuustana aad ka dhadhansan doontaan dhammaantood waxay tilmaamayaan waxaanu inay noqon karaan sabab laakiin allah baa duraysiinaya allah baa socodsiinaya ilaahay baa markaa ka dhigi kara wax markaa fula haddiise aanu jirin ama fulitaanka ilaahay ama iraadadiisa haddaana jirinna shaygii markaa suurtagal markaa ma noqonayo hunaa marka faahfaahin fara badan iyo kooxaha waxay ku kala duwan yihiin qofka u baahan wuxuu dul istaagi karaa shifaahu alcaliil iyo zaad almacaad iyo iyo madhab alashaacira fi lcaqiidati oo doctor safar xawaali rag fara badan badanoo ay tilmaameen maxaa muujinaya inay ishu iyadu raad ay leedahay culimmada waxay isku dayeen nusuus waxaa jirta qayaxan oo iyadu si abaara u carabaabtay ama u tilmaantay oo la xiriirta isha sida marka loo baxo axaadiida nebiga sala allahu caleyh wasalam laakiin aayaadka ilaahay waxaa ka mid ah suuratu yuusuf markii nebiyulaahi yacquub uu la hadlay muxuu yidhi yaa baniy laa tadkhuluu min baabin waaxid waadkhuluu min abwaabin mutafariqa wmaa ugni cankum min allahi min shay in ilxukmu ila lilah calayhi tawakaltu calayhi falyatawakali lmutawakiluun oo dhammaantiin hal albaab ha ka wada gelina mid mid u gala waxaan idinka teri karo ama idiin samayn karana ma jirto laakiin allah subxaana wa tacaala baa xukunka iska leh in alxukmu ila lilah intaa buu yidhi marka ibn kaiir wuxuu leehay markuu fasiray aayaddatan ibnu cabaas maxamed ibn kacab mujaahid addaxaaq qataada iyo in fara badan raggii farta lagu fiiqi jiray marka tafsiirka loo baxo waxay dhammaantood ay leeyihiin il buu kaga baqay wuxuu kaga baqay wiilal waxay ahaayeen ilaahay subxaana wa tacaala aad iyo aad u qurxiyey waxa uu ka baqa haddii dhammaantood ay hal maal ay ka wada galaan inay ishu ay soo aado saa darteed buu wuxuu yidhi war iswasaca oo iskala qaybiya hal albaab ha ka wada gelin oo warba haddii ay ilu ay imanayso midkeyn uun keliya ha ku dhacday idinkoo dhan bayaanay markaa idin wada galfanin hadalka uu tilmaamaya macnahaasuu marka ahaa ibnu jariir wuxuu leeyahay sidaabaanu ka soo xiganay raggii horhoreeyey ee iyagu saalixiinta ahaa waana qowlka nafsaddu ay ku degayso jumhuur jumhuurulmufasiriin ay qabaan in mas'aladu ay sidaa iyadu tahay waxaana arrinkaa aad ka heli kartaa atabari ibn ljawzi alalusi albagawi ashawkani albaydawi kutubtaa oo dhan oo tafsiirka markaad horaad dul istaagtid culummado dhanba waxay ku siinayaan macna sidaas oo kalea allah wuxuu qur-aanka haddana uu ku yidhi wain yakaadu aladiina kafaruu layuzliquunaka biabsaarihim lama samicu الdikr wayaquluuna inahu lamajnuun fi suurati اlqalm kuwii gaalada ahaa waxayba sigayaan inay kugu legdayaan aragyaashooda ama aragyadooda inay kugu legdayaan aragyadooda inay kugu legdayaan bay sigayaan waxayna kuu raacinayaan waa majnuun waxay culummadu ay ku fasireen ibnu cabbaas mujaahid wuxuu yidhi layusliquunaka biabsaarihim macnaha aayaddu ay tilmaamaysa ayaa waxa ay uu yahay macnahaas way ku ilaysanayaan w bimacnaa il bay marka kula abbaaranayaan taa macnaha waxaa tilmaamay hayr waaxid min almufasiriin wuxuuna leeyahy alimaamu alqurطubi maadaama ay in fara badan ay ka baqi jireen nebiga sala allahu calayh wasalam oo ay diidanaayeen in baaqiisa diiniga uu soo shaaco ayay waxay isku dayeen inay cala aqal haddii wax kasta ay sameeyeen oo wax kaga qaadi waayeen bal ilaysta isha un markaa ha raacdo macnahaasoo dhan tilmaamaya axaadiida nebiga sala allahu alay wasalam markaan usoo gudubno bukhaari waxa wariyey xadiidkii abu hurayra wuxuu ahaa nebiga sala allahu alayh wasalam wuxuu yihi alcaynu xaq xadiidka waa xadiid saxa ish waa wax jira xadiidkii ibnu maajahna wuxuu caaisha laga wariyey istaciiduu biاllahi min alcayn faina alcayna xaq ilaahay waxaad ka magan gashaan isha in laydin elaysto maxaa l ish waa wax jira xadiidkan waa xadiid uu tasixiyey sheekh naasuddiin albani waxaa kaloo soo aroray xadiidkii saxiixi muslim alcaynu xaq ishu waa wax jira low kana shayءun saabiqun ilqadara lasabaqathu اlcayn waida istugsiltum faغsiluu ishu waa wax jira haddii ay jiri lahaayeen wax ka hormara ish qadarta ilan ilahi subxana wa tacala waxbuu qadaray waxbaa la jaangooyey lawxul maxfuudka wax ku qoran intaan nala abuurin baa wax kasta la qoray haddii ay jiri lahaayeen wax ka hormara qadarta ilaahay haddii ay jiri lahayen isha un bay noqon lahayd buu lehay rasuulka sala allahu alayh wasalam waxaa kaloo soo aroray xadiid tirmidi ee asmaan bintu cumays oo ay tidhi yaa rasuul allah wiilasha jacfar il baa ku soo degdegaysa rasuul allow ma u tufid dalbaayo muxume lagu aqrinayaa markaasuu yidhi haa xadiidkaabuu marka sheegay xadiid kale wuxuu tilmaamay alimaam axmed in xambal uu tilmaamay ina alcayna latuulacu biاlrajuli biidni اllahi xataa yascada khaaliqan fayataraddaa minhu ama xaaliqan fayataraddaa minhu ishu waa ay laazimaysaa qofka bini aadamka ah heer uu qofka markaa uu fanto buur oo dusheeda istaago oo fiideeda sare istaago kadibna meesha uu ka soo shalwado heerkaasi la gaari kartaa buyu rasuulka sala allahu aleyh wasalam idan axaadiidaasoo dhan iyo xadiidkii lahaa ee abu naciim laga wariyey abu naciim oo filxilya jaabir laga wariyey sheekh naasirudiin albanin xasan uu ku sheegay jaamic lagu sheegay jaamica saxiix afar kun iyo labaatan iyo saddex wuxuu ahaa alcaynu tudkhilu rajula alqabra ishu ninka bini aadamka qabrigay gelidaa bimacnaa wuu dhimanayaa wa tudkhilu ljamala alqidra ratigana dhari bay gelidaa oo bimacnaa waa maxay intuu il markay ku dhacdo oo uu rafto xaalad xun markaa gaaro ayaa ninkii lahaa wuxuu la soo degdegaya inuu markiiba gowraco kadibna markaa uu maxay dadka u kariyo rasuulka sala alla alay slam xadidkaa buu yidhi walidalika wuxuu leeyahay almanaawi arrinkaa ratigana uu sidaa noqon kara arrinkeedu arrin markaa sahlan maaha bazaar xadiid kale jaabir laga wariyey wuxuu ahaa akharu min man yamuutu min ummatii bacda qadaءi illahi wa dadka ugu badan ee dhimanaya ummaddayda ka mida marka laga soo tagay qadaha ilaahay qadarta ilahay marka laga soo tago ilbay u dhimanayaan buu rasuulka sala allahu aleyh wasalam xadiidkan sheekh nasrudiin albani wuxuu ku tilmaama xasan inuu yahay kun iyo laba boqol iyo toddobiyo toban axaadiidaas oo dhan waxay muujinayaan inay ishu wax sugan ay tahay waxaan u soo daadegaynaa intaynan dawadeeda iyo sida loo dawayn inuu arrinkanna uu jiro tilmaamaya dawadiisana in markaa laga heli karo xadiidkii ahaa xadiidka abu umaama abu umaama waxaa dhalay nin lagu magacaabay sahl ibnu xaniif wuxuu yidhi marka abu umaama isagoo ka hadlaya aabbihii wuxuu yidhi aabbahay sahl ibnu xunayf ayaa meel kharaar lagu magacaaba ku mayrtay buu yidhi meeshuu ku qubaystay ma meel biyo lahdaa ma meel ku taala almadiina munawara ma tog togaggii madiine ka mid ahba saddexduba ay yidhahdeen culummada meeshaasuu ku qubaysta buu yidhi kadibna wuxuu yidhi aabbahay wuxuu ahaa nin aad iyo aad u cad oo jirkiisu jir aad iyo aad u cad buu ahaa nin baa meesha taagnaa lagu magacaabo saxaabi ah oo lagu magacaabo caamir ibna rabiica caamir ibna rabiicana ishuu la raacayaa inta uu maxay uu sahal ibnu xanayf uu meesha ku meeranay ku qubaysanay saasuu indhaha ula raacayaa waxaa dhacday marka hadal baa ka soo fakada marka wuxuu yidhi walaa jilda mukhaba'atin cadaraa'a weligeed wuxuu yidhi maanta ka hor ma arkin buu yidhi qof jirkiisu sidaa nadiif u yahay u caddaan badan yahay aankii allaha ka dhiga ah gabar iyadu markaa aroosad ah oo bakaaro ah oo guri lagu markaa makhabiyeeyey siduu jirkeedu nadiif u yahay oo kale xitaa la mid mahan buu yidhi hadalkaa markuu yidhi kadib wuxuu leeyahay abu umaama aabbahay markiiba waa la qabtay buu yidhi kadibna xanuun buu la dhacay buu yidhi xanuunkiisi uu batay kadibna rasuulkaa la gaarsiiyey rasuulka marka loo sheegay wuxuu yidhi hal tattahimuuna lahu min axad qof aad kaga shakinaysaan miyaa jiray inuu elaystay hadalkaa markuu yidhi kadib bu wuxuu leeyahay rasuulka sal alla alay slam loo sheegay waxa la yidhi caamir ibna rabiica yaa rasuula allah rasuulka sal alla alay isagoo caraysan buu caamir rabiica u yeeray kaalay buu yidhi markaasuu wuxuu yidhi calaa ma yaqtulu axadukum akhaah muxadifiintu iyo shuraaxu alxadiidi fuqahada nafdiga kan meesha ku qoranaa meel waxay kagala dhabbaxeen axkaam fara badan oon u iman doono calaa ma yaqtulu axadukum akhaah midkiin wuxuu walaalkiisa u dilayaa buu yidhi maxaa maxaa dhacay maxaa ka hoosgareeyey in nin kale nin kale nin kaleo muslimi ee walaalkii markaa uu dilo markaas wuxuu yihi rasuulka sal alla alay wasalam alaa barakt maxaad u dhihi weyday baaraka allahu fiika wa fii jildika wa fii jismik kelmaddaa maxaa u dhihi weyday kadibna wuxuu amray rasuulka sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi u mayra buu yidhi isu soo dhaqdhaq buu yidhi wayse soo samee saas darteed waxaa la tilmaamay siddeed iyo toban qaybood oo jirka bini aadamka ka mida ayaa ninka ninka dadka ilaystaay ayuu dhaqdhaqayaa biidn illahi subxana wa tacaala waana tilmaami doonaa sifada sida zuhri uu noo sheegi doono biidni illahi subxana wa tacaala xadiidka haddaan idiin dhammaystiro wuxuu yidhi wejigaaga labadaada gacmood labadaada xusul ama oo suxulood labadaada lowyood ama labadaada jilbood iyo wuxuu yidhi faraha lugaha midigta farahooda shanta ah iyo lugaha bidixda farahooda shanta ah kadibna wuxuu yidhi meesha aad macawista aad ka xiratid kadibna isaga ha lagu shugo buu yidhi wuxuu leeyahay abuu umaama xadiidka warinaya sidii baa la sameeyey markiiba uu ka booday buu yidhi xadiidka kan marka waa xadiid uu wariyey alimaam malik fi lmuwaطa markuu ka hadlaya baab ulcayn sheekh arna'uud isagu markii jaamic usuul libni اlasiir uu takhriijinaya wuxuu ku tilmaamay xasan inuu yahay sheekh naasiruddiin albani xadiidka wuxuu ku tilmaama saxiix labada xaaladoodba ama labadan muxadisiin hebelna xasan ha yidhaahdo hebelna saxiix ha yidhahdo xadiidka waa xadiis saxiixa mar hadduu sugnaado waa sida sahl ibnu xaniif wuxuu ahaa dadkii beder joogay wuxuu dadkii wuxuu ahaa rugcadayaashii la sugnaada rasuulka sal alla alay slm maalintii uxud ay dhacday khandaq buu joogay mashaahiid fara badan buu ka qayb qaatay cali bn abi taalib baa hadda ka hor wuxuu yidhi basra adaa madax igaga ah kadib markii ay dhacday goobtii ratiga kadibna sifiin buu haddana joogay ansaartii uu ka mid ahaa dadkii nebiga sala allahu alayh wasalam cali bin abi taalib isaga ayuu walaaleeyey kuufuu ku dhintay soddon iyo saddexdii markaa ahayd sida isaabada ibnu xajar marka ay tilmaamayso ama kitaabka uu tilmaamay camr rabiica isagana wuxuu ah dadkii ahlu beder dadkii saabiqiinta awaliintuu ku jiray dadkii xabasho u hijrooduu ku jiray beder buu xaadiray cuhmaan bni cafaan baa wuxuu u dhiibtay madiina munawara markuu xajka uu aaday wuxuuna dhintay ma wuxuu dhintay soddon iyo labadii hijradii hijriyadii ma soddon iyo toddobadii buu dhintay intaba marka waa la yidhi meesha waxaan kagala soo baxaynaa gunaanad ah wax lagu magacaabo ishu inay sugan tahay waxaan kaloo tilmaamaynaa shuraaxda muxadifiinta waxay leeyihiin shuruuxda eh, dadka sharxay waxay leeyihiin waxaan leenahay sabab bay noqon kartaa laakiin markay fulaysa waxay ku fulaysaa jaangoyn rabbi qadar allah iyo qadar rabbi ayay ku fulaysaa biidni illahi subxana wa tacaala culimmadu marka waxay isleey isweydiiyaan farqi miyaa u dhexeeya xaasidka iyo ninka caayinka dadka ilaysanaya ilaa labadaa kelmadood waa laba kelmadood oo isdhex geli kara khaasatan dadkeennan ajaain maarata cajamta ah oo luqadu in fara badan ay u kala baxsanayna waxaa laga yaabaa inay isaga keen darmato oo aynan kala saari karin culimmadu marka waxay yidhahdeen xaasidka ayaa macnihiisu ka ballaaran yahay ninka dadka ilaysanaya oo waxaan leennahay qof kastoo wax ilaystaayo waa xaasid laakiin xaasid walbaba ma aha mid dadka marka ilaysta waxay labadoodaba ay heshiis ku yihiin in qofka kan ay ishu ay ku dhacayso ama la xasdayo in ay ninka wax xasdaayo wuxuu wax ilaysan karaa qofka isagoo maqan isagoo joogaba fiixiin qofka wax ilaysanaya qofka inuu hor joogo unbuu ilaysan karaa macnahana waa la tilmaamay waxaanu ogaan doonnaa macnaha inuu noocan maa mulaaxado markaa leeyahay waxay kole ku kala duwan yihiin ay culimmadu ay sheegaan xasadku qalbigu ka soo fulaa ishuna ishay ka timaadaa waxay kole ku kala duwan culimmada ninka xaasidka ah waxa jooga iyo waxa soo socda buu xasdi karaa laakiin qofku wax ilaysanaya wax soo socda ma ilaysan karo yacni haddoo kale nicmo ilaahay ku siiyey baa laga yaabaa inuu ilaysa laakiin wax soo socda ma ilaysan kara macnahaasa marka la tilmaamaya waxaan isweydiinaynaa marka sida ay ishu wax u saamayn karto waxuma khuraafa wax miith ah miyaa mise wax ku salaysan wey nusuusta markay isweydiiyeen waxay culimmadu yidhaahdaan muqadame ay kaga dhigeen waxaan arkaynaa qof fayow ah yacni caafimaad qaba oo cudur markaa ku dhacay qof hanti haystay hantidiisu ay tagtay qof wax gacanta ugu jiray oo laga xayuubiyey nin socday oo aan socon karin waxyaabahaasoo inay dhacaan baa laga yaaba wuxuu leeyay xaafid ibn xajar dad fara badan baa isweydiiyey waxaana leenaha buu yidhi dadku dabaa'icdooda way kala duwan tahay nin walba waa tarkiibo gaara warqabin marka wuxuu yidhi waxaan leeyahay buu yidhi ibn xajar alcasalaani qofka wax ilaysanaya markuu isha uu la raaca qofka la ilaysanayo waxaa ka soo baxaya ishiisa sun aynaan arki karin sunta waxay soo maraysaa buu hawada kadibna qofkii bay ku dhacaysaa waa dadaal isaga muujiyey hadalka waxaa muujinaya ibn xajar alcasqalaani isagaa tilmaamay fii fatxi ilbaari wuxuuna leeyahay markaan waraysanay kadib dad fara badan oo lagu yiqiin inay dadka ilaystaan baa waxay noo sheegeen buu leeyahay markaan arka wax oo aan jeclaado markiiba waxaa igu dhacaya wuxuu yidhi isma hayn karo oo kulayl baan dareemaya isheeda ka soo baxaya dad fara badan baa laga hayaa hunaa marka macnaha iyada ah waa macno markaa macquula waa meesha uu leeyahay bacd alculamaa ay leeyihiin maadan arkin miyaa meel baad fadhiisanaysaa qof daaf qaba ayaad indhaha la raacaysa adna indhaha ku xanuunaya yani adiga indhaha waa ku xanuunaya markiiba waxaa dhici karta maalan in noocan ma sida ay sheegaan yani ta'hiirka ay yeelan karta waxaa ka mid a ah, haddii qofka uu caroodo oo kale amaba qof aad ka xishoonaysid oo qadaraysid markuu kaa soo horbaxoo kale wejigaagu isbeddelaya markaad baqdidoo kale wejigaa uu isbedelaya taaiir bay marka yeelan kartaa maxaad u malaynaysaa buyuri qof bini aadama markaa ku hor jooga macnaha waa macnaha marka la tilmaamayo idan ibnulqayim aljawziya wuxuu leeyahay ta'fiirka kan amaba saamaynta ay ishu ay ku yeelan karto qofka bini aadamka waa mid ruuxi ah waa ruuxi ah oo sida macnaha hadda aan tilmaanno oo bimacnaa waana markaa meeshiisa la biidn illahi subxana wa tacaala waxay culamada marka waxay leeyihiin waxay ahaataba waxaan kusoo gunaanada inaan amaba qofka ruuxi ha noqdo ama si kale ha noqoto eh waxaa hal shay aan isku waafaqsannahay ah in arrinka kan uu yahay arrin fuli kara rasuulka sala allahu aleyh wasalam axaadiida uu ku tilmaamay cid diidi kartana markaa male waxaana jira marka waxyaaba fara badanoo ee runtii inaga aynaan fahmi karin wuxuu tilmaamaya nin ay ku magacaabaan doctor maxamed cabdisamad kitaab uu leeyahay uu ku magacaabo kharaa'ib cajaa'ib wuxuu yidhi waxaa jira buu yidhi jiir ama dooli taxis jooga buu yidhi waxaa dhici karta buu yidhi isagoo meesha maraya haddii uu ka soo horbaxo xayawaankan eh, xamaaratada ah isagoo masaafe u jira ayuu dili karaa buu yidhi wuxuu kaloo tilmaama haddana wuxuu leeyahay gabar ruusiyada ayaa waxaa la sheegay meel bay fadhiisanaysaa haddii ay aragto ukunta shaharkeeda shaharka ku dhex jira bahasha jaallada ah ayay iyadoo meesheeda fadhida indhaheeda kaga siibi kartaa waxaa la arkay buu yidhi lasoo xigtay eh, alcilmu alxadiid uu soo xigtay qof meel fadhiyo xaggaa ka hagi kara bahasha kambaska buusalada ah ee jiheeyaha ah yacni wuxuu yidhi waxaa jira waxyaaba innaga aynan fahmi karin ilahay maqaadiru ishan markaa u dhex dhigay waa markay macnaha marka tilmaamayaan su-aasha marka aan u baxaya waxay tahay isha haddii aan isla garan inay jirto waana bayt alqasiid meesha aan u soconno waa kan maxal baram lineka darsiga uu ku saabsan yahay dawadu maxay noqon kartaa biidn illahi subxana wa tacaala waxaan ognahay in jaabir laga soo xigtay inuu rasuulka sal alla alay waslam uu yidhi cudur walbaba daw uu leeyahay ee haddii qofka la asiibo dawadii cudurka ha la raadiyo xadiid ba ahaa dawada waxay noqon kartaa sida soo socota xadiidkii abuu umaamay culimmada wax kasta ku saleeyaan wuxuu rasuulka sala allahu alay wasalam uu yidhi laba arrimood buu u sheegay kow midna wuxuu u sheegay inta isha aanay dhicin hallaa alaa barakt maxaad baaraka allah u dhihi weyday waa mid talabaad cudurka markuu dhacay kadibna wuxuu yidhi waxaan waxaad u samaysaa buu yidhi isu dhaqdhaqo u weysayso oo u samay hawsha marka lagu dirsanayo maxaa la samaynayaa marka hunaa marka siday culummadu ay tilmaamaan sida dawada waxaa noqon karta midda ugu horraysa kow dawada xadiidkan waxaan kala dhexbaxaynaa inta isha aanay dhicin ka hor waa inuu qofka la yimaado markuu is og yahay inuu wax elaysan karo ama wax ay aad iyo aad u cajabiyaan waa inuu yidhaahdo baaraka allaahu fiik hadalkaa inuu yidhahdo baaraka allahu laka inuu yidhahdo macnaha inuu yidhaahdo maxaa xadiidka wuxuu ahaa idaa ra'aa axadukum min akhiih hadduu midkiin walaalkii wax uun ku arko falyadcuu lahu bilbaraka yidhahdo baaraka allah xadiidka waa xadiid saxiixa rasuulka sal ly slm macnahaasu marka tilmaamay see loo leeyahay marka baaraka allaahu waa in qofku yidhahdo baaraka allaahu fiik ama allahuma baarik calayh sifadaa way sifada markaa soo arortay sifadan badanaa ay dadku sheegaan malaynayaan aayaddii ahayd lowlaa id dakhalta jannataka walowlaa id dakhalta jannataka qulta maa shaء allah laa quwata ila billah labadii nin ay ninkii ninka kale u faanaya wuxuu yidhi beertayda marka beertaada markaad gashay maxaa u dhihi weyda maa sha allah culimada marka waxay leeyihiin waxaa meesha laga qaadan si ibnu kathiiri hayru uu leeyahay wax ku cajibiyey markaad aragtay waxaad tidhahdaa maasha allahu dheh maxaad leedahay maasha allahu laakiin nusuusta ku soo orortay maasha allah o dhan axaadiida wax badbaaday markaa male xagga dacfiga ah waxaase wanaagsanaan lahayd in baaraka allahu markaa lagu gaabsado haddii qof ma noqon karto badanaa dadka waxay ku dawayaan asalaatu cala nabi nebiga sal ly salligiisa lagu aqriyo nebiga salligiisa fadli buu leeyahay ajir fara badan buu leeyahay murugtaa lagu qaadaa qofkii rasuulka sal ly slm ku salliyana ajir fara badan buu leeyahay laakiin qofka in lagu tufa maaha macnahana waa macnaha caqiidada taabanaya muhiimaddiisana markaa leh inaan marka fahamno habka marka rasuulka sal lay slam uu u tilmaamay maxay aan sidee u noqon kartaa marka qusliga axaadiida markaad u kuurgashid marna wuxuu leeyahy wuduu bay axaadiidu tilmaamaysaa weysasho in la weysaysto marna waxay tilmaamaysaa qofka inuu isdhaqdhaqo labadaba way tilmaantay axaadiida laakiin sifada waxaa fasira alimaamu zuhri wuxuu leeyahay sifada saxda ah ee aan ka soo gaarna culimmada oo ay xadiidka ku farsiri jireen waa sida soo socota qofkii waxay lahayse waxaa loo keenayaa weel biyo markaa ay ku jiraan digsi adigu keen dheri adigu u keen baaf u keen baaldi u keen waxaad heli karta soo hordhig kadib markuu meesha soo fadhiisto zuhri wuxuu leeyahay gacantiisa midig ayuu darayaa kow hadalkan waxaan jeclaan lahaa inaad ku baraarugtaan sifada maxaa yeele qof walba inuu isaga samaystaa loo baahan yahay haddiiba arrinka uu jiraba gacantiisa midig buu darayaa kadibna wuu luqluqanayaa isla waalkii buu ku tufayaa kadibna wejiga ayuu dhaqayaa haddana hal mar buu biyaha saa ugu shubaya yacani qasligan kuu sheegaya biyuhu saas ugu shubaya wejiga kadib markuu dhammeeya kadib gacanta midix buu darayaa haddana wuxuu ku shubayaa gacanta midig meeshaa midigta kafkuu ku shubayaa haddana gacanta midig buu darayaa haddana wuxuu ku shubayaa kafka ka ee bidixduu ku shubayaa intaa markuu sameeyo kadib haddana wuxuu darayaa gacanta bidix markaasu wuxuu ku shubayaa meesha xusulka ama suxulka meeshaa diilay haddana gacanta midig buu darayaa haddana tan bidix buu saa ugu shubayaa intaa markuu maraya kadib buu haddana wuxuu aadayaa lugta midig gacanta midig buu bidix buu ku darayaa lugta midig buu ku shubayaa haddana gacanta midig buu darayaa lugta bidix buu ku shubayaa intaa markuu maraya haddana wuxuu u laabanayaa gacanta bidix buu darayaa lowga midigtuu ku shubayaa haddana gacanta midigtuu daraya lowga bidixdu ku shubayaa intaa marka la sameeya kadib zuhri hadalladiisa waxaa ka mid a intaa weelka waa kor baa loo sii hayaa buu yidhi qofka saa u jeesa marka leeyahay dhabarka lagaga shubayaa markana waa ka boodaa buu yidhi hadalkan uu leeyahay weelka sidiisa ha loo hayo uu leeyahay ibnulcarabi wuxuu leeyahay waa taxakumayn karaa yacni macnaha inaan ku baraarugno wey arrin kale wuxuu yahay alimaam anawi wuxuu leeyahay wax la leeyahay qusli ma jiro qofkii inuu dhaqdhaqdo maa laakiin biyaha wasaasaa ugu shubaysaa keliya walidalika waxaan mulaaxadaynaynaa walaalaha dadka badanaa daweeya in ay ku khasbaan qofka inuu meesha rogo mana aha sunnada nabiga sala allahu aleyh wasalam kula maa fi lmri sabba wey saasaa lagu rogaya un biyaha keliya rogitaankaabaa kaafiya biidni illahi subxaana wa tacaala intaa waa habka sunnada rasuulka sal alla alay wasalam marka kale ee ku xigta waa maxay dakhilat alizaari waa qaybta ugu dambaysa sideed iyo tobnaad daakhilat alizaara waa halkee ma meesha qofka guntinka uu ka xirtaa oo macwista ama suunka qofka markuu surwaalka xiranayo mise waxaa loola jeedaa isla maradii uu xirnaa miyaa loola jeedaa mise waxaa loola jeedaa meelihiisa hoose xubinka xubinta taranka ku beegan miyaa loola jeedaa saddexduba way yidhaahdeen waxaana xoog badan in loola jeedo meesha qofka markaa gundinta uu ka xirto soo bilaaba marka meelaha uu rasuulka sala allahu alay wasalam tilmaamay yacni waxaa la tilmaamay waa ugu horrayn yacni markii wejiga laga hadlay oo labada kafeyn la taabtay oo labada suxul la taabtay oo labada lowyood la taabtay oo shanta farooda midigta la taabtay oo shanta eh, farooda bidixda la taabtay oo daakhilat alizaar waa siddeed iyo toban meel meeshuu nasku markaa uu tilmaamay wuxuu leeyahy marka zuhri sidaa baanu ka soo gaarnay dadkii horreeyey jumhuur almufasiriin min asalafina saasaanu ka soo gaarnay sifadaa wuu leey leeyahy alimaam annawowi waa sifada saxda ah ay marka waxa markaa ku durasadeen biidn illahi subxaana wa tacaala waxaa laga yaabaa marka rasuulka sal ly sl mrkuu yidhi waida istuqsiltum faqsiluu haddii laydin weydiisto warniya waad iilaysatay haddii lagu yidhahdo laydin weydiisto qofka markaa isu dhaqdhaq buu xadiidka markaa uu leeyahay dabcan su-aasha imaanaysaa waxay tahay kow horta sideen ku aqoonsan karaa ninkan aniga inuu eelaystay waa su'aal su-aasha labaad hadduu ku yidhahdo war qumayahoo iga tag maana maarata maanaa qumaya maanaa asbaxa war iga tag hadduu ku yidhahdo waxba kuu dhaqdhaqan maayo maanaha hadda waxay ku sheegaysa hadduu ku yidhahdo halkee ka bilaabaysa waa su-aasha marka culimmada is waxay culimmadu leeyihiin qofka waa la khasbayaa hadday suurtagal ay tahay wa gaar ahaan wuxuu lehy alimaam almanaawi haddii aad ogtahay qofka inuu u dhimanayo fafsiluu waaba amar rasuulka sala allahu alayh wasalam bal waxay isweydiiyaan xaaladdu hadday intaa ka sii ballaarato oo qofka arrinkaa uu dhinto miyaa diyo laga qaadaya mise laga qaadi maayo arrinkaan arrin iska takalluf wey fiqi ahaan maxaa yeele mas'aladu markay indibaad ay leedahay la halbeegi karo la dhudhumin karo unbaa wax lagu duldhisi karaa laakiin masale iyadoo idoo hebaabayso haddii maantan aan dhahna hebel baa dhintay kan baa dilay kan baa dhintay kan baan dilay kuwii xabadda lagu dilay baana qiyaasi la'anahay haddii la yidhaha haddana ishaan isku dilnaa dhibkeeda leedahay marka waxaan leenahay indibaad bahashu say u yeelato yaanan tuhunka yaanu iska noqona calaa cawaahirihi oo waxaan leenahay xalka wuxuu noqon karaa haddii qofka uu isagu qirto uu yidhaahdo nin anaa dhan anaa laga kaa raacay anaa ku elaystay waxay cajabgeliyeen wax sidaas oo kale ayaay cajabgeliyeen saas darteedna anaa ku raacay hadduu yidhaahdo waa mushkilad ma leh biidn illahi subxana wa tacaala laakiin arrinka waa inaanu noqon wax walbaba in la yidhaahdo hebel baa markaa eelaystay aanay noqon hadduuse diido qofka ama aad garan weysid waxay leeyihin alimaamu nawowi wuxuu tilmaamayaa ruqyu rasuulka sala allahu aleyh wasalam noo sheegay ruqyada waa maxay qofka kan in qur-aan lagu aqriyo in lagu aqriyo aayaadka waaridka ah aayaadka qur-aanka iyo waxaan ula jeedaa nusuusta adkaarta ku soo orortay waaridka in lagu aqriyo mana aha asalaatu calaa nabiyina dawo ma aha oo dadka laguma aqriyo laakiin si keliya dawo u tahay meeshii ku aqriya la yidhina waan ku aqrinaynaa meeshii laynoo diidana waan ka tegaynaa maxaa le annaga dawaan raadinaynaa wuxuu leeyay alimaamu suyuuti marka qofka lagu aqrinayo waa in qur-aan uu noqdo kow waa inay adkaartu ay noqoto labo waa in luqa carabi oo la fahmi kara ay noqoto waa in laga daayo buu leehay alfaadan macnaheeda innaga aynaan fahmi karin iyadu marka cajamiyada ku salaysanna waa in laga daayo in wax laysku aqrin karoo laysku tufi karana nusuus fara badan baa tilmaantay xadiidkii muslim rasuulka sal alla alay wasalam wuxuu dhihi jiray isha markay qofka ay ku dhacdo ha lagu tufo xadiidkii anas bin maalik rasuulka sal alla alay wasalam wuu ruqseeyey waana xadiid alimaam muslim uu wariyey xadiidkii umu salama rasuulka sal alla alay wasalam gabar jaariyada buu arkay wejigeeda noocan maa si markaa u noqday jaalla u noqday ku aqriya buu yidhi rasuulka sala allahu alayh wasalam waa xadiid bukhaari uu wariyey xadiidkii jaabir iyadana waa way ku soo aroortay macnahaasoo kale axaadiidka ku soo aroortay aad bay u badan tahay xadiid caaisha ayaa jiray oo sheekh naasirudiin albani silsilada uu ku sheegay wuxuu arkay wiil aad iyo aad u ooyayay rasuulka sala allahu alayh wasalam markaasuu wuxuu yidhi maa lisabiyikum haada yabki war maxaa ku dhacay markaasuu wuxuu yidhi fahal istarqaytum lahu min alcayn ilma kaga tufteen buu rasuulka sal alla alay waslam wax ku aqriyay buu rasuulka sala allahu alayh wasalam idan axaadiidtaas o dhan waxay muujinaysaa in qofka wax lagu aqrinayo maxaan ku aqrinayaa faatixada qur-aanka waxaa lagu aqrinaya aayad kursiga mucawadateynka adkaarta rasuulka sala allahu alay wasalam ee soo aroortay intuba daway u noqon kartaa biidn illahi subxana wa tacala oo adkaarta waxaa ka mid a ah inaad qofka ku aqrisid acuudu bikalimaati illaahi taamaati min shari maa khalaq ilaahay baan ka ilaahay waxaan magangelayaa kelimaadka ilaahay ee buuxa shar kastoo u abuuray waxaa kaloo qofka lagu aqrinayaa xadiidka bukhaari waxaa kusoo soo arooray ee xadiidka ibnu cabaas nebiga sala allahu aleyh wasalam xasan iyo xuseenba wuu u xirsi xiri jiray oo aan ula jeeda adkaar buu ku aqrin jiray wuxuu dhihi jiray uciidukumaa bikalimaati اllahi taama min kuli shayطaani wahaama wa min kuli caynin laama markaasuu jiri aabbihiin ibraahim baa sidaa ismaaciil iyo isxaaq ba sidaa ku dul aqrin jiray waxaa kaloo lagu dul aqrinayaa ducadii ama adkaartii uu jibriil uu ku aqrin jiray nebiga sal allahu alay waslm adkaartu maxay ahayd bismi illaahi arqiik min kulli shayin yu'diik min shari nafsin aw caynin xaasidin allahu yashfiik bismi illaahi arqiik waxaasoo kale waxaa u baahantii yacni aan u baahannahay in aan dusha ka qaybno si sahlanna innagii hawsha aan u dhammaysanna biidni illahi subxaana wa tacaala rasuulka sala allahu alayh wasalam wuxuu kaloo u sheegay markii dabcan eh, xadiidkan rasuulka sala allahu alay waslam jibriil isla jibriil baa xadiidka waa xadiidkii jibriil markuu usoo degay nabiga sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi uu ku aqriyay muslim baa warinaya bismi illahi yubriig wa min kulli da'in yashfiig wa min shari xaasidin idaa xasad wa min shari kulli dii caynin ilaahay baan magaciisaan ku bilowday inuu ku bogsiiyo shar walbabay cud walbaba uu kaa bogsiiyo xaasidka shartiisa hadduu ku xasdo shar walbabay il walbaba marka iyada waxay ka mid tahay adkaarta soo aroortay min arasuuli sala allahu caleyh wasalam waxyaabaha salafka kasoo laga soo xigta waxaa ka mid a ah, aad bay runtii u tira badan yihin waxaana ka mid a ah, oo runtii nusuus la taaban kara aanay ku soo aroorin lakiin dadkii hore ay ku dul aqrin jireen waxaa ka mid a ah, acuudu bikalimaati illahi taamaati alatii laa yujaawizuhuna barun walaa faajir min shari ma khalaqa wadara'a wabara'a wa min shari ma yanzilu min alsama'i wa min shari ma yacriju fiiha wmin shari ma dara'a fi اlarضi wmin shari ma yakhruju minha wmin shari fitani اleyli wالnahaari wmin shari طawaariq alleyl ilaa طaariqan yatruqu bkhayrin ya raxmaan oo ah ilaahay baan waxaan kelimaadka ilaahay buuxa oo cid dhaafi kartaaye bar walaa faajir baan magangelaya sharta uu abuuraan ka magangelaya iyo waxa samada ka soo dega iyo waxa dhulka gala wuxuu ilaahay abuuray waxa habeenka soo dega intuba markaa in la yidhaahdo waxay kaloo soo xigteen can salaf saalix acuudu bikalimaati اllahi taama min غadabih wa ciqaabih wa min shari cibaadih wa min hamazaati الshayaaطiin an yaxduruun ilaahay kelimaadkiisa buuxaan magangelaya caradiisa iyo ciqaabkiisa iyo addoommadiisa sharta ay wadaan iyo waswaaska shaydaanka uu waday inuu iisoo xaadiro waxaa kaloo la soo xigtay in lagu dul aqrin jiray allahuma inii acuudu biwajhika alkariim wa kalimaatika attaamaati min shari ma anta aakhidun binaasiyatih allahuma anta takshifu alma'hama walmaghrab allahuma inahu laa yuhzamu jundug walaa yukhlafu wacdug subxaanaka wa bixamdig ilaahay wejigaaga kariimkaa magangelaya kelimaadkaaga buuxaan magangelaya shar walbo adiga foodeeda aad haysaan kaa magangelaya allahu ilaahu adaa fayda dembiga iyo wax kasta ee magdhowda adaa fayda waxalle maqrama ilaahu ciidankaaga lama jebiyo ilaahu ballantaada lama guub yeelo rabbow adaa hufan mahadna adaa ku dheehan macnaheedu waa sidaa ama in qofka lagu dul aqriya allahuma anta rabbii laa ilaha ila anta calayka tawakaltu anta rabu alcarshi alcadiim ma shaء allahu kan wma lam yasha lam yakun wla xawla wla quwata ila billah markaas inuu yidhahdo aclamu ana allaha cala kuli shayin qadiir wa ana allaha qad axaata bikuli shayin cilma wa axsaa kula shayin cadada allahuma ini acuudu bika min shari nafsi wa shari shayطaani wa shirkih wa min shari kuli daabatin anta aakhidun binaasiyatiha anta rabbi cala siraaطi mustaqiim inta qofkii inuu yidhaahdo ilahu adaan rabbi ah adaan ku tala saartay wixii ilaahay uu doono unbaa ahaanaya awood iyo xaaladna ma lihin wax kasta inuu ilaahay qadaro ayaan ogahay in ilaahay cilmi uu ku kooba ayaan ogahay sharta nafsadeeda iyo midda shaydaanka uu wadaan ilahay ka magangelaya daabo walboo dhulka ku tukubayso ilaahay subxaana wa tacaala hoggaankeeda u hayana ilahan ka magangelay intaba qofka marka inuu yidhaahdo waana habka soo aroora biidni illahi subxana wa tacaala sidaabaa marka ku filan biidni illahi subxana wa tacaala idan waxaan leenaha marka ishu mar haddii sidaa la yidhi dawana ay leedahay qofku inuu xadka uu kala baxa maaha qofka waxaa laga yaabaa duruuf gaara ah inay ku timaado waddanku waa stress badan yahay debressionka qofka ku badan walidaalika cuduradan isha kow iyo jinka iyo sixirkaba waxay culimmadu ay sheegaan dhakhaatiirta waddanka waxay noo sheegi jireen saddexdaba waxaa lagu qariyaa cuduro fara badanoo qofka uu qabo adoo u baahan inaad dhakhtar aadid oo inaad soo miisaantid nooca lagu soo cabara dhiiggaaga ayaa waxaa leedahay il baan qabaa ama waxaa leedahay jin baan qabaa ama sixir baan qabaa boqolkiiba biidn illahi subxaana wa tacala waxaan u daysanayaa muxaadarada noogu iman doonta fii makaa'id iljinni washaytaan waxay culimmada tilmaamay boqolkiiba sagaashan iyo sagaal cudurada dadka ku dhaco waa cuduro u baahan dhakhtarkan caadiga ah in loola tago wa ilaa arrinka hadduu sidahay ishan laguu sheegay inta adkaar marka la aqriwaya baxdaba adaa isku dul aqrinaya khalaas weeye boodaba laakiin annaga uma baahni in la keeno wiil qaylinaya oo leh ilbaa ku jirta oo leh gabadhaas ay hortaagan taagan gabadha haddaa rabta niyo guursa laakiin annaga quluxiyada hanaga dhammaynin oo maanta inan kugu soo celcelina maaha gabadha raaso waxaad tidhahdaa heblaha la raadiyo laakiin maantana in quluxya lagu aqriyo aad tidhahd way hortaagan tahay wiilkaygana sidaan ahay taa waa laga fiican yahay oo gabar maanta dhan qur-aanka lagu dul aqrinoo leh nin baa maanta dhan iga dhex waxay u baahan tahay iyada dawaabid jinkan u daysanaya hadda ma soo degdegayo waana ciidan culustaa la socotaan ciidankaas ma sahlana shartooda allah naga qabto qofka kan marka cilaaj ulcaa'in qofkan dadka ilaysanay isagaa dawo u baahan qofku wuu is og yahay maxaa yeele wuxuu tilmaamay ibnu xajar casqalaani wagayru waaxid min almufasiriin haddii wuxuu leeyahay haddii ay dhacdo in wax aan jeclaadoon janto oo iga soo horbaxaan waxaan dareemayaa iyadoo kulayl isheed uu ka soo baxay kulayl baan dareemayaa saasay dhihi jireen dabcan qofku wuu dareemi karaa ma marka qarkii waxa laga yaabaa haddaad is aragtid qof inuu nicmo ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyey haddaad gubanaysid oo kar aad dareemaysid oo aadan u gegsan karin u dulqaadan karin ninka kan muslimka walaalka inuu nicmadan ilaahay siiyey haddaad dareentid ogow qof waxaad tahay noocan maa cudurkaa uu ku jiro ilaahay baa sidaa kuu abuuray marka dawa u baahantaha marka waxaan leenaha horta ko waxaan dawaynaynaa ninka dadka ilaysta waxaan u malaynayaa intii dadku markaa ay ku mashquulsanaayeen sida loo dawayn lahaa qofka isha ay ku dhacday inaan weli laysku howlin sida loo dawayn lahaa qorta qofka dadka ilaysta maxaa yeele waxaa laga yaabaa ilan qof kastoo waxa indhaha la raaca macnaheedu maa inuu ilaysanaya dadku way kala duwan yihin culamadu marka waxay leyihin horta ko qofkaa waa imtixaanan yahay oo ilaahay baa imtixaanay imtixaanka rabbina inuu u dulqaato way marba haddii shanigiisu sidaa uu yahay ko horta waa inuu adkaarta uu badiyo adkaartana inuusan ka mashquulin oo mar walba adkaarta uubado guriga markuu ka baxayo bismi illahi aladii laa yadurru maca ismihi shayun fi lardi walaa fi sama qofka markuu saddex jeer u yidhaahdo maalintaa dhib ma soo gaaraya adna dhib ma gaarsiinaysa dadka adna lagu soo gaarsiin maayo allahuma ini acuudu bika an adila aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhal calay adkaarta aqri dadna ma dulminaysid adna lagu dulmin maayo horta qofka inuu adkaarta afka ka qaado waa mid arrinka labaad inuu qofkan uu ogaado waxaan ilaahay baa bixiyey fadligan hebel uu haysto adna aan lagu siin ilaah baa bixiyey am yaxsuduuna annaasa cala ma aataahum allah min fadlih faqad aatayna aala ibraahiima alkitaaba walxikmata aatayna mulkan cadiima dadkii miyay ka xasdayaan waxaan ilaahay baa bixiyey hebelna ilaah baa siiyey hebelna ilaah baa siiyey dadka ha ka xasdin ilahay subxana wa tacala bixiyey arrin kale qofki inuu ogaado qofka kan aad xasdaysid waa nin muslimo walaalka ah ilaah isagaa yidhi ahum yaqsimuuna raxmata rabbig naxnu qasamna baynahum maciishathm fi اlxayaati اddunya ورفعنا بعضا فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون war waxaan indhahagaa raacin war ma idinkaa qaybiya waa laydin kala dheeraad siiyey hebelna kan baa la siiyey hebelna kan baa la siiyey hebelna waa loo diiday hebelna looma diidin intaba ilaahay u daaya macnaha waa macnahaan u baahannahay waxaa kaloo u baahannahay qofka inuu fahmo markaad dadka ilaysanaysid ama qofka dadka uu ilaysanayo ha ogaado inuu godab uu ka gelay qof muslima walaalkii maxaa xadiidka waxaa ku cad abu umaama calaa maa yaqtulu axadukum akhaah war milkii kale muxuu u dilayaa faraha ka qaada wey waxaa kaloo ogaanaysaa qofka dadka ilaysa inuu mar walbaba ilan waa xasadka wey waxaa kan ilan xasadka isdhexgale qofka dadka xasda haddaan si kale u dhigo qofka dadka mar walba xasdaya xasadku ugu dambayn qofka wuxuu dhaxal murug fara badan adaa walwalaya aduu murug kugu tahay biidn illahi subxaana wa tacaala haddaadan adan ka laaban wey culummadan hore waxay u yidhahdaan dadka ma jeclaan doonaanoo mahmaadii carabta waxay ahayd alxasuudu laa yasuud qofka hadduu xasad badan yahay weligii dadka marka uma taliyo nin dadka marka ay sayid ay dhahaan oy ka dambeeyaan ma noqonay maxaa le kii wax helaba wuxuu leeyahay maaragta waan xasdaya kii wax helaba wuu xasdaya kii wax helaba wuu xasdaya bini aadamkana marka sidaa in markaa laga dhiga maaha arrin kale wuxuu yahay qofkii inuu ogaado ciribta dambe shaygan marka uu leeyahay intaa marka la helo oo arrinka sidaa loo fahma biidn illahi subxana wa tacala xalka marka uu imanaya waxay kaloo culimmadu isweydiiyaan jinka ilaan badanaa markii soomaalidu waxaa la dhihi jiray il insi iyo il jin ba allah kaa koriyo kelmaddaas aad bay runta u badnayd haddii badanaana la waayo oo insi baa elaysta haddii la waayona jin baa elaysta baa la dhihi jiray jinku isagu wax ma elaystaa jinka nusuus baa kusoo soo aroortay inuu wax elaysan karo nusuus baa kusoo soo aroortay nusuustiisana waxaa ka mid a ah xadiidka umu salama rasuulka sal lla alay slam wuxuu ku arkay ma aragtay fii bayti jaaratin fii wajhiha fii baytiha jaara gabar baa joogtay fii baytiha jaara gabadha marka safca yar bay lahay safcadu waa jaallo yar oo wejigaba midabkiisa isbedelay markaasuu yidhi istarquu lahaa fa ina biha nadra ha lagu tufo buu yidhi maxaa yeele waa la ilaysta buu yidhi dabcan culummada marka waxay leeyihin safcada kelmadda luqa ahaan waxay tilmaamaysaa waa il jinni bay culimmadu dhaheen dad baa ku fasiray waxay ahaataba qaarna waa ay diidan yihiin tan kale waxay leeyn wa min shari xaasid marka la yidhaahdo xaasidku waxaa soo gelayaa insigana wuu soo gelayaa jinkana wuu soo gelayaa laakiin culammadu waxay ku kala tilmaamaan oo dhahaan bini aadamka marka loo baxo waswaaskuna wuxuu gaar ku yahay jinka xasadkuna biniaad wuxuu gaar ku yahay bay dhahaan labadaba waa isla wadaagaan jinka iyo shaydaanka waa isla wadaagaan insiga intu way isla soo galaan saa darteed qofka hadduu aqriyo qul acuudu birabbi اlfalaqi way ku filan tahay biidn illahi subxana wa tacala qul acuudu birabbi اlfalaq walcudubara binnaas alfaatixa haddaad aqrisid oo aad tiraad waa la ilaystay adaa gar daran maxayna biidni illahi subxana wa tacala ilahay waa ku difaacaya uma baahnin marka xajmigan tirada badan ee maanta la siiyey isha iyo howlaha kaleba la siiyey uma baahna inay heerka ay gaaraan biidni illahi subxana wa tacala aayad baa kugu filan ama adkaarta in la aqriyo waxaa jirta marka adkaar fara badan oo dadkii waagii hore kitaab gaablowga aan dhihi jirnay ay aqrin jireen kutubtooda maxaa ku qornaan jira markaad akrisid gabay baa ku qornaan jira tix gabaya waxaa ku qornaan jira waxyaabaha dadka lagu tufa waxaa ka mida xuduuru majlisi anasin duustaan jamcad wa an yakaadu bakhwaan wadar faraas kaniid adiguba fahm waa kaas yacni ma ahayn waa kelimado ma bakistaaniba ma urduba ma meel kaley galaan ma maleeshiyaanba kelimaadkaasaa dadka lagu dul aqrin jira waxaa la dhihi jira marka waa lagu daweynaya ilaa haddana dad baa ku daweeya waxyaabaha ay dadka ku daweeyaan waxaa ka mida tamaa'in baa loo xiraa qardaas qardaas in isaga qofka loo xerana de dawo ma ah maxay rasuulka sal alla alay waslam tacliiqu tamaam isagaa marka diiday iyo balaa'is waxaa jira markaad xirsiyada qaarkood aa kala furtid xirsiyada qaarkood markaa kala furtid waxaa kuu soo baxaya balaasin far yuhuud bay ku wada dhigan yihiin yacnii eh, xirsi walbana inaad furtid baan kugula talin lahaa si aad noocan ma maaragtay uga daba tegtid xirsi walbaba inaad furtid aad uga daba tegtid baan kugula talin lahaa waana muhiimaddeeda leedahay markaad furtid waxaa kuu soo baxaya maxay waxaa kuu soo baxaya waxaalla wixii markaa ku dhex jiro talaasimi anigu kuma dhihin qabri walba hala soo faaga lakin waxaan ku yidhi qaraj xirsi walbaba markaa hala furo waxaa la mida waxyaabaha eh, la sameeyo waxaa ka mida tacliiq alwadac waxyaabaha ay eh, maaragtay micida waraabaha oo kale iyo laf gorgor baa qofka loo xiri jiray waxaa kaloo loo xiri jiray waxaa ka mida maalan eh, masawir daanyeer baa ku dhex jira waxyaabaha dadka lagu dhex jiri jiray oo loogu ridi jiray marka dadka la daweynay waxaasoo kale ka mida kuul yar oo iyadu markaa khirzi oo midabkeedu buluug uu yahay ayaa lagu dhex ridi jiray baashan aleesho ay dhahaan oo laga soo qaata badda ayaa lagu dhex ridi jiray waxaa kaloo ay dadka ku dawayn jireen waagii hore cusbo yar baa la karkarinaya kadibna guriga meelihiisa geeskaa lagu shubaya waxaa la leeyahay ilaahu yaana loo soo dhaafin iljin iyo insi intuu hanaga istaagnaato oo xagga hanaga istaageen waxaa kaloo lagu dawayn jiray waxaa ka mid a ah, goobaabin yar oo markaa kuul indho kuul oo kale ayaa qofka meesha loogaga dhejinaya si marka waxaan aad ugu badnayn annaga waddankii in la samayn jiray biyaha badda ayaa meelaha lagu xiri jiray biyaha badda waa biyo milix ka samaysan markay raagaan oo toban maalmood raagaan way kuuskuusanayaan subaxii baan soo kaxayna waxaan leenahay konton ilood baa soo gasha meesha cariish baabaan deganaya maxaa laga ilaysanaya muturku buu degan yahay waa la ilaystay isagay ka jajabantaha macwistuu wato waabaa ka dhexaysaa wasuunuu ku xirtay xataa ma dacaskiisa waa ka dhexaysaa waa la ilaysuu ku leehay ilood baa soo gashay markii biyaha badda uunbuu daariyey kaasu soo maa waxyaabahaas marka waxay ka mid tahay waxyaabaha qaraa'ibtay ka mid tahay ee runtii waana caqaa'idka khaldan weyn caqaa'idka khaldan ee markaa la samayn jiray ka mid tahay walidaalika waan arki doonnaa sida ay samayn jireen waxaa ka mid a ducooyin fara badan ama waxyaaba fara badan ay aqrin jireen waxaa ka mid a adkaarta ay aqrin jireen waxaa ka mid a ama inay dhahaan khamsatun wa khamiisa waxyaabaa dadka lagu aqrin jiray ka mid tahay hamsatun wa khamiisa waxaa loola jeeda hamsa suurat alfalaq shan aayadood bay ka koobantay qul cibir bifalaq min shari maa khalaq wa min shari khaasidin idaa waqab wa min shari nafaahaati fi lcuqad wa min shari xasidin idaa xasad marka hamsatun wa khamiisa hamsatun wa khamiisa ayaa wadaadka kugu qoraya tusbax yaar baa soo qaadanaysaa subaxii oo dhan odaygu gurigu hor fadhinaya hamsatun wa khamiisa hamsatun wa khamiisa bimacnaa waxaa haadaya wey jinkii amaba shaydaankiibaa haadaya waxyaabaha waxay ka mid tahay waxyaabaha runtii aan aan soo celcelin jirin ay ka mid tahay eh, iyo adkaar kale oo runtii aanan waarid aanan ahayn oo marka ay sheegeen fi ashyaa hariiba oo marka aad xirsiyada aad furfurtid waxyaaba fara badan baa kaaga soo baxaya biidn illahi subxaana wa tacaala ayib haddaan u gudubno eh, qisas fara badan oo cajiiba ayay culimmadu markaa soo wariyaan kutub alcarab iyo adabkooda markaa u laabatid literatureka suugaantooda markaa u laabatid iyo kutubtii sidii maalan eh, alimaam alqurطubi baa soo xigtay ibnu qayim baa soo xigtay aljaaxid fi kitaabi alxayawaanaat iyo alxayawaan kitaab alxayawaan iyo waxyaaba cajiiba ayaa ku yaalo carabtu marka dad baa brofeshan ka dhigan jiray inay dadka ilaystaan ka waran subaxii markuu qofka uu guriga ka soo baxayo ujeeddadiisana uu ay tahay inuu dad un ilaysto qaraa'ibtaas in yar markaan ka tilmaanno waxay leeyihiin wuxuu yidhi alimaam alqurtubi wuxuu tilmaamay wuxuu yidhi reer lagu magacaabay reer bani asad ayaa aad loogu yiqiin inay dadka ilaystaan nin baa soo baxaya marka wuxuu arkayaa marka lo shilis ah neefkaa marka cajibinaya saasuu indhaha ula raacayaa markaasuu yidhi cajaa'ib badanaa buu leey intaa keliya kelimadaaba ku dhawaaqaya kadibna qof meesha fadhiyo wuxuu leeyahay midida ka daba qaada neefkaas dhulkuu noo yaalaayo waa laga daba tegaya waa lasoo qalaya yani heerkaas bay gaari jireen ilaa haadihi daraja walidalika aayadda markay le wa in yakaadu aladiina kafaruu liyusliquunaka biabsaarihim alimaam alqurdubi wuxuu leeyahay si ay rasuulka sal allahu calay wasalam ay il ugu dilaan bay saddex maalmood buu qofku isu soo qadinayaa meeshuu imana rasuulku isha la aadi jiray waxna kama qaadi jirin wa in yakaadu buu qur-aanka marka uu yidhi rasuulka sala allah alay wasalam sida markaa masalada markaa la tilmaamo waxyaabaha qisooyinka ibnulqayim aljawziye waxa uu tilmaamaya qiso runtii waxyaabaha meesha ku qoran qisadaa iyada ah wuxuu u tilmaamo uun keliya in qofku noocan maa litaraf wa ilaa nas laga qaadanaya markaa male wuxuu leeyahay waxaa suurtagala qofkii wax cilaystay in isaga markaa ishii lagu celin karo markii lagu celin karo isla isagii ku noqonaysaa wuxuu marka soo xiganaya wuxuu leeyahay waxaa dhacday gurub baa wada safray qise qariib buu sheegayaa cabdullaahi saaji safar buu galay safarkaa marka maxaj buu aha ma cumro u ahaa nin baa la socda lagu yaqaan dadkii inuu marka ilaysto wuxuu saa indhaha la raaca wuxuu baaba'aan buu sheegaa kadib waxaa dhacday hal markaa iyadu markaa uu watay cabdullaahi saaji buu isha la raacay kadibna hashii markii ay dhulka ku rafanayso ayaa waxaa loo sheegay cabdullahi waxaa la yidhi hashaadii ninkii baa isha la raacay wuxuu yidhi itusiya itusiya buu yidhi kadib meesha markuu intu soo istaagay wuxuu yidhi bismi illaah xabsun xaabis waxijrun yaabis washihaabun qaabis waruddad caynu lcayni calayh wacalaa xabi الnaasi ilayh farjic اlbasr hal taraa min futuur uma arjic اlbasra karatayn yanqalib ilayka albasru khaasan ninkii bay ku noqotay buu leeyahy يعني طبعا مع إدلالي للعلامة شيخ ابن القيم الجوزية runtii nin nin callaamo laakiin qisaduu marka soo xigtay waxaana waxaana dhacday buu leeyahay ninkiibaa isaga meesha ku dhacba hashun way badbaadday sida marka uu tilmaamayo yani ilaahay wuu badbaadiye buu leeyahy marka inaad tiraad marka xabsun xaabis mid la xeray xarig iyo mid la xeray iyo xijrun yaabis iyo dhagax qalalay iyo shihaabun qaabis iyo tabaaburo la dafay isha allah ku celiya farjic ilbasara waa hadalkii de soomaalida asbax min asubax qumay hay cilaysani tii oo kale af soomaaliya laga dhigay marka macno badanay samaynaysa marka ma laha maxaa yaele nas laga qaadan maayo dabcan ummadihii hore run ahaantii ummadihii horena waxaan weylahaan jireen waxaa kaloo dhici karta waxay tilmaamaan qofka inuu isaga is-ilaystaaba dhici kartaba adaa is-ilaysanaya baashu way soo fogaatay ogaada adaa is-ilaysanaya waxaa dhacday alimanaawi wuxuu leeyahay sulaymaan cabdilmelik baa muraayad hor istaaga buu yidhi wuu iscajabiyey marka markaasuu yidhi kana muxamadu nabiyan nebi moxamed nebi buu ahaa wa kana abu bakrin sidiiqan sidiiq buu ahaa wa cumar faaruuq buu ahaa cuhmaan xabiib buu ahaa mucaawiya xaliim nin dulqaad badan buu ahaa yaziid nin sabuur buu ahaa cabdulmelik saa'isa nin siyaasi u ahaa alwaliid nin jabbaaru ahaa wa ana almeliku shaab anna waxaana nin dhallinyaraha ay ah, waxaan ahay oo boqora bil kadibba waa dhintay bay dheheen asaa ilas ilas arrinkan hadduu sax noqdo khatar waxaa soo gelaya dhallinyarada maanta dhan muraayadda hortaagan oo gabadha maantana markay muraayadda hor taagantaha allele dhexdeeda halahaasay noqotay bay ku leedahay waa bil kadib waad dhibanaysaa way macnaheedu ama wiilka maantana inuu meelaha intuu hor istaagu yaraa six box baa iisoo baxday bil kadib aadna waa socotaa janaasadaada naloo keenaya waa hadduu sax noqdo marka waxaan leenahay haddii adiga xataa iscajabisid ba maasha allah wada bal isugu dadaal bal baasha khatarteeday leedahay waxaa kaloo suurtagala bimujaradi samaac wax markaa maqashidba qofka isagoo wax maqlay baa waxa laga yaba inu waxeelaysto bimujaradi samaac way suurtagal waa meesha culimmadu ay leeyihiin khasab maaha qofka wax elaysanaya inuu meesha uu yani qofka la ilaysanaya inuu meesha jooga khasan maaha waxaa dhici karta bimujarad in la sifeeyo ayaa suurtagala haddii la sifeeyo walidaalika asmaci wuxuu yidhi nin aanan indho lahayn ayaa waxaa la yidhi wuxuu maqlay yani wuxuu maqlay neef lo-o oo marka la lisaya ayuu maqlay yani suxdeediibu caanihii siday u baxayaan iyo wixii markuu la yaabay ayuu wuxuu yidhi ma aragtay uu yidhi yaa iska leh marka waxay isku dayeen inay wax kale u sheegaan oo ay tooriyaystaanoo neef kale loo sheegay si markaa isha aanay ugu dhicin neefkii loo sheegay iyo kii uu maqlay intuu waa israaceen ba la yidhi idan waxay ka mid taha waxyaabaha marka ay sheegaan wa wacalaa kullin Eh, xitaa waxaa dhici jirtay eh, lidaraja inay tartanba xataa ka dhigan jireen taraf arrig waa arrin xadka ka baxay yani inbaa imanaya tog buu soo maray wuxuu leeya laba dhagax baa meesha taal waan jejebinayaa mid kalaa imanaya afar buu haddana jejebinaya dabcan waxay leeyihiin marka aladab alcarabi dib ugu laabatid waxyaabahan way jiri jireen laakiin annaga waxaan leenahay mar haddii aayad ay taal mar haddiiba adkaarta ay taal mar haddiiba qofka hay sixirsi xero la yidhahdo intaasaa kugu filan maxaa xirsi weyn meeshan ugu xidhan tahay maaragtay uh, wisaam oo kale meeshan maxaa guxiisu xidhanaysaa nin weyn tahay yacani xirsi weyn una meesha ku xidhnaado haddii xataa aayad ay ku dhigan tahay xamaamkaa la gelaysaa iyadoo aayad markay ku qoran yihiin ama xadiid ay ku qoran yihiin far yuhuud hadday ku dhigan tahan yaa noo banaya marka inaan xidhanno dabcan uma baanin marka hawlahan tirada badan aan wadnoo dhan waxaa kaaga filan alfaatixa waxaa kaaga filan barbinaas barbilfalaq guriga markaa gelaysa adkaar ku gal markaa soo bixin adkaar ku kar adii il is arki maysaan nacam culimmada qaar baa maanta tilmaamoo dhaho eh, xataa cuduradan tirada badan ee eh, dhiigkarka hadduu noqon lahaa sankarta hadday noqon lahayd laga yaaba inay wax sababaan laakiin waxaan dhihi lahaa war wax kasta ee dibi u baahan yaynaan kala bixin xadkiiya meel kale yaynaan gaarsiinin haddii adkaartaa la aqriyo qofku wuu bogsoonaa biidn illahi subxana wa tacaala howlahan tirada badan annaga aan wadno markaa wax macquula marka amaha la aqbalayo axaadiid fara badan baa marka jirto isha ku soo kulligood daciifa waxaa ka mid xadiidkii cali bin abi taalib laga wariyey inuu rasuulka sal alay waslam yidhi jamaajimha lagu beera beerta xadiidkii xadiid wax ka jira markaa mala xadiid kale waxaa jiray ahaa isagana fa ina alxarha mubaarak waakhiruu fiihi aljamaajim waa daciif waxaa la mida ishu waa xaq shaydaan iyo xasadka bini aadambe way soo galaanna iyadana wax kama jirin xadiidkaas xadiidkii anas oo kale qofka haddii ilaahay nicmo ugu nicmeeyo maal iyo walad iyo wixii la mid hadduu maasha allah yidhaahdo ishigu ka badbaaday xadiidka xadiid daciifa xadiikii xadiidkii xadiid isaguna sheegay qofkii arka waxa cajabiya hadduu yihahda maa sha allahu ilma gaaris xadiidkaas waa xadiid daciifa xadiid kale waxaa jira isagan axaadiidaas dhan waa xadiid daciifa marka baabkan waxaad dareemaysaa gunaanadkiisa wuxuu noqonayaa saddex qodob saddex qodob baan kusoo gabagabaynaynaa qodobka koowaad ishu waa wax sugan sida cinwaankuba alcaynu xaq doodna kama taagna arrinka labaad daway leedahay dawadeedana waa adkaarta markaa la sheegay arrinka saddexaad waxaan ku dardarayno aan buunbuuninayno yacni ilaa iyo hadda wax asala markaa ma laha rasuulka sal ly sl xadiidiina waxaa ku badan hal tattahimuuna lahu min axad marka ku tufa ku aqriya intaa ayaa marka loo baahan yahay sifadan alimaamu zuhri uu sheegay waa tan uu leeyahay jumhuur salaf sidaabay qabi jireen alimaamu nawowi sidaa ha loo sameeya biidn illahi subxaana wa tacaala waxaana leenahay ilahay waxaan weydiisanaynaa in uu naga badbaadiyo min shari xaasidin ida xasad wa ilaa huna billahi towfiiq